bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalamu ala sl amaa bacd waxaan ku jirnaa baabkii luqaadka fasalka afraad baynu soo gaarnay alfasl raabic fi taraaduf erayada lafdigooda iyo xuruuftooduna kala duwan tahay macnahooduna isku midka yahay ayuu ku tilmaamaya halkan wa huwa taraaduf waxaa la yidhahdaa tacriifkiisuu ka bilaabay tawaali alfaadi alfaadii inay tataabucdo israacraacdo almufradati ee keliya kelida ahayd addaalati tusaysay calaa macnan waaxidin hal macno ku tusaysay bictibaarin waaxidin hal dhinac marka laga eego xaalad keliya lagu qiimeeyana sadaa kugu tusaysay kal insaani waalbashar tusaaluhu waa insaan iyo bashar isku macnay ku tusayaan wa kaljuluusi waalqucuudi waalqiyaami waalwuquufi iyo waxaa la midka ah waa midka ay munaadiqadu markay adawaatu tacriifka ka hadlayaan marna bidhaat bilxaddi baa lagu tacriifiyaa marna bilrasmi baa lagu tacriifiyaa marna billafdi ay dhahaan marka dhammaan waxana waa xadoo daatiyaad weeye waxana waa <clears throat> rasmi oo caradiyaadka ama khawaas baa gashay waxana waa erey erey lagu bedelay oo tabdiilu lafdin biradiifin radiifkiisa in lagu bedelo waa mufradaadka fi taraakiib ma aha marka taraadufkuu ka hadlayo waa taraaduf mufradaadka iyo erayada gale erey erey la macnaa mualifku fasalka guud fi taraaduf buu ka dhigay tacriifkana taraaduf buu macneeyey laakiin waxaa iman doona isla fasalkan masaa'ilkiisa masalada ugu dambaysa ee beejkaan ugu dambeysa isku nuskhada dadkaan nahay masalatu tawkiid baa iman doontoon taraadufka ka mid ahayn munaasabo ay la wadaagtay darteed walidaalika qaarkood ictiraadeen oy dhaheen waxaa ahayd inuu yidhaahdo fi taraadufi waata'kiid inuu yidhahday ahayd wilaa si taakiidku uu masalo gaara ugu yeesho haddii taakiid soo galo oy taraaduf macno wadaagaanna ta'kiidkiina mid kalaa ku dabalamaan oo taabici la yidhaahdo taabicu taakiidku nooc ka shabahaa taqwiyatu lafd macnaa ah taqwiyadiya laakiin qaxwuu kaga duwan yahay haddaba waxaynu joognaa waxaynu haynaa saddex arrimood taraaduf iyo ta'kiid iyo taabic taraadufku iyo ta'kiidku waxbay wadaagaan waxna way ku kala duwan yihiin ta'kiidka iyo taraadufkoo wada socdaan leeyahay waxbay wadaagaan waxaan leeyahay ta'kiidka iyo taabicoo wada socda waxbay taraadufka wadaagaan waxna ku kala duwan yihiin iyo taabicuna waxbay wadaagaan waxna waa kala duwan yihin fii hanaaya alkalaam marka saddexdaba wuu ishaari doonaa haddaynu nidhaahno taakiidku waa eray eray lagu bedelo waالta'kiidu yuqawi lawala kan horuu xoogeeyaa wataabicuna laa yufiidu keligii macno ma faa'iideeyo wuxuu ku leeyahay ta'kiidku fi taraadufi wata'kiidi maadaama aan fasalkan kaga hadlayno ta'kiidku ereygu ereyga la macno maaha laakiin wuu xoogeeyaa jaa'a zaydun nafsuhu markaad dhahdo zaydun iyo nafsuhu isku macno maaha laakiin imaatinka ay meeshan la timid oo damiirku zayd u noqday bay zaydkiisii ta'kiidisay taraadufkana waxaa kaloo ta'kiidku noqdaa nafsu lafdi oon ka duwanayn oo la macno ah oo macnaha adkeynaya laakiin tikraarana suxqan suxqan baa tiri suxqan waa ereygay soo laba godcisa laba eray maaha laakiin celceliskaa taqwiyay faa'iideynaysaa waa farqi u dhexeeya ta'kiidka iyo taabicoo wada socdiyo mutaraadifka mutaraadifku waa isku macnoo ereygii hore wuxuu ka hadlayay inbuu ka hadlaa laakiin taqwiyo ma faa'iideeyo baabu taqwiya taraaduf ma faa'iideeyo ee ereygaa ereyga badiil ka noqda halka ta'kiidku un kii hore isna uusan waxba la dheerayn ma waxba la dheerayn laakiin taqwiyo ay faa'iideynayaan ta'kiidka iyo taabicuba ayib su-aal baa timid oo taabic iyo taakiid hadday taqwiyo faa'iideen iyaga maxaa farqo u dhexeeya waataabicu laa yufiidu bimacnaa ta'kiidku fii nafsihi macno gaar uu leeyahay wayastaqilu axyaanan wakatabnaa calayhim fiiha ana anafsa binafsi soo ma nafsu lafdu nafsi iyo lafdu lkuli iyo ajmaca iyo keligood bay macno yeeshaan ta'kiidna way faa'iideeyaan keligood baa la sheegaa iyagoon inay ku lamaanayan laakiin taabicu keligii wax ma faa'iideeya taabicu waa erayga wuxuu leeyahay laba shartioo in eraygii uu ta'kiidinaya macnihiisu uu la socdo iyo calaa wasnihi inuu yahay waxay dhahayeen xasanun basanun shayطaanun layطaanun shadara madara iyo ereyada lamidkaa wey ereygan madara iyo layطaan iyo basanun lama isticmaali karaa kan hore hadduusa joogin keligiina macno ma leh nacam taakiidku la wadaagaa taqiyuu faa'iideeyaa laakin yaftariq canhu taakiidka erayadan keligood bay macno yeeshaan walidaalika keligood baa la sheegi karaa istiqlaalan bikhilaafi taabici keligiina lama sheegi kara keligiina macno ma faa'iideeyo intaa weeye wuxuu rabaa mualifku inuu yihahda wa axkaamuhu taraadufka wa kadalika taakiidu axkaamtuusina fii masaa'il weeye afar mas'aluu sheegi doonaa muran badan ma laha aluulaa masalada hore fii sababihi sababta taraadufka erayo dhowra isku macno ah maxaa keena wuxuu hi almutaraadifaani labadan mutaraadif ere ee isku macno ah imaa min waadicayni waxay ku timaadaa inay laba qoq kala jiha dejiyeen oy macnahan u dejiyeenoo oo waltabasaa ay isku dhex darmadeen qolaa ereygan macno u dejisay isla ereyga ay qolyo kalena macno u dejiyeen waadicii baa la halmaamay iyo wuxuu u dejiyey kuu ahaa labadii erey oo isku macno ah la arkay hal ereygana macnaha loo dejiyey erey kalena nafsulmacnaa baa loo dejiyey laba qolaa kala samaysatay labadii qolaa la halmaamay labadii erey oo isku macno tusayunbaana soo gaaray marka litacadudi alwaadici inay tahay waa laga yaabaa masaladaa waxay un asaxaysaa haddaan dhahno luqaadku waa istilaaxi iyo wadciyo wey haddaan dhahno laakiin tawqiifi haddaan dhahnona isaga labada waa muxtamil buu ahaa walidaalika ow waaxidun ama hal mid baa qof baa dejiyo hal jihaad dejisay waxayna u badiyaan litakhiiri lwasaa'ili wasaa'ilka wax lagu cabiraya in la badiyo iyo watawasuci in la waasiciyo fii majaali lbadiic badiic waa muxasinaadka lafdiga ah sida jinaaska iyo waxaan la yidhaahdo sajciga iyo erayada lamidka ah halkii eray oo lafdi ahaabaa macaani badan loo isticmaalaya ama halkii macne baa alfaad badan loo isticmaalaya waxaad rabtaa wasanka inaad isla hesho ereyna soo celcelisana ma rabtid ereyga erey la macno lafdigiina ka duwan baad heli mar qawaafi baad u baahan oo shicirkii baa loo baahan ereyga macnaha faa'iideynaya hadduu hal mid yahay khitaamkiisu qaafiyadii kuma wada geli karo erey kaloo qaafiyadana xarafkiisa u dambeeya ku waafaqaya gabayga macnihiina faa'iideynaya wasaa'ilka isticmaalka iyo maxaasin tahay maxaasin lafdiya cilmu lbadiic ahaa iyo baa loogu talagalay hal waadic hadduu yahay marka calal ixtimaaleyn waa sooma idinma muuqata tii reer musطalax ay dhihi jireen xasanun saxiixunta awdi haddaan waadic keliya dhahnana waxaan dhahaynaa litakhiiri اlwasaa'ili wاtawasuci fi majaali اlbadiic waayo haddaan dhahnaa lil wadciya weeye dhahnana macnahan kalena waa kusoo biiri karaa isilaaxiya wey haddaan dhahno kadib wuxuu yihi athaaniyatu masalada labaad masl meeshu muran badan mala waad aragtaan fasalka dambaan aan waxoogaa isqabqabsi u tegi doonaa annahu taraadufku khilaafu اlasli weeye sida raajixa asalkaa raajixa ah asalka bimacna raajix weeye sida raajixa uu khilaafsan yahay waxay uga jeedaan asalka bimacna raajixa ereygii haddii la isku qabsado in taradada bayna atalaadufi walistiqlaali xumila cala alistiqlaali macno gaara leeyahay san kan la macnahayn baa lagu xambaari hadduu mutaradid noqdo waadaha waa alasl wixii murajaxa noqonaya <clears throat> laba sababood baan saa u oo maxaad u dhahdeen asalku cadamu taraaduf waayo erey walba inuu macno gaaraho isaga khaas u a yeesho wuxuu ihi lisababayni baanu saa u nidhi sababka koowaad liannahu taraadufka ereyga labaadi tacriifu lmucarafi mid la yaqaana baristiiya ku celcelis weeyaan buu yidhi macnahan lafdi buu leeho loo yaqaana macnaha waa la gartay lafdi buu leehay lafdi labaad u ku celceli weeyu yidhi ku celcelis iyo ku celceli la-aanna ku celcelis la-aantaa ka fiican sabab labaad wa muxwijun muxwijun wuxuu u baahinayaa ilaa xifdi mashaquba soo kordhinayaa buuri erey walba intaasoo lafdi hadduu yeesho erayadii la xifdinayay baa fara badanaya buuri macno walba intaasoo lafdi hadduu yeesho dadkii ziyaadatu mashaqatin weeyo qofkii luqadii rabay inuu barto xifdiyo macaanideeda macaanidiinay wada taaganta oo macno walba lafdi buu leeyahay hadduu macno walba laba iyo saddex lafdi yeesho ama kulamaa macaanida qaarkeed laba iyo saddex iyo afar lafdi yeesho qofka dadkaa mashaqada lagu sii badanay walaslu taysiiru tawasuciyo taysiirkii baasal waa iska <coughs> wax walbaa la cileeya marka la yidhaahdo oo kii yidhi naxw sarfu haahiri ma aragteen sarfu haahiri qaala waxay asalkeeday qawala wuxuu yihi kadaabiin weeye carab lam tatakalam cumrahaa biqawala qawala carabeed ma dhefisay ka ogaadeen faacilku waa marfuucun bilficli bay dheheen ama mubtadahu marfuucan bilibtidaa'i ibtidaay sheegaad xagee joogaa buuri walidalika waxay dhahn awhaa min cilali naxwi naxwada asbaabta icraabta ay ku cilayaan waa un litaqriibi lfahmi maahane wax la taaban kara inteeda badan maaha mubtadiu isagoo marfuucun baa la arkay buuri marfaacil isagoo marfuucun baa la arkay mafcuul isagoo mansuubun baa la arkay waxaana rafciyo rafcada watiya nasbada wati waxba kama jiro waxaana waa waa cilalkii usuulkeena isku soo khilaafay waa naxwadi iyo sarfigiina saameeyey soo maarta calaa kuli xaal athalithatu masalada saddexaad allafdu erayga yaquumu wuxuu istaagaayoo buuxiyaa badala muraadifihi ereyga muraadifka u yahay booskiisuu buuxiyaayoo min luqatii ah luqadiisi labada erey isku macne isku luqada baa booska isu geli kara buy erey luqad kale intaad soo qaadda kan uu la macno yahay waa tafsiir ee taraaduf maaha waa kow luqaadkii carabtii laftooda carabiya kasoo qaad luqada carabiya carabtii laftooda luqaad kala duwan bay leeyihiin erayga luqadan iyo luqadan isku luqadaa asal ahaan macnahana loo isticmaalaa la yidhaahdaae ere ay qolo keliya u isticmaalaan macnahan iyo ere ay qolo kale keliya u isticmaalaan macnaheed mutaraadif la isuma bedeli kara waxay masaladani saameyn ku yeelanaysaa riwaaya bilmacnaa markii ereyga riwaaya bilmacnaa la samaynayo erey ereyga lagu bedeli karo waa inuu booskiisa buuxin kara shuruud bay xidhaan hadda laakiin agarka ereyar yar yar maahane luqaadkiiya si loo kala lahaa qawaamiisun baa kulmisayo wax badanoo saameyn oo badan macno lama laha idi tarkiibu tarkiibka jumlada la ysku rakibayaay yatacallaqu wuxuu la xiriiraa bilmacnaa macnaha duuna lafd lafdigaasa lama xiriiro wuxuu ku leeyahay mas'aladan ku saabsan khilaaf waxaa jira mutaraadifka iyo isticmaalkiisa iyo min luqatayni la ysku hayo wuxuu ihi khilaafka ka jira ereyga ereyga muraadifkiisa ah booskiisii ma gelayaa fi lmufradaati ma aha waa fi taraakiibi markuu jumle iyo tarkiib gelayo erey erey lagu fasirayo alqiyaamu yani alqiyaamu huwa aljuluusu laleeyahay maaha buu lehy markii isticmaal jumlo murakaba la isticmaalayo maqsuudkuna tarkiibkaa macno dadka la fahansiiya la doonayo markuu siyaaqaa gelaya weeye markuu min lugatihin aan shardinayno liyaquuma maqaamahu tamaaman wailaa haddii erey eray bimacnaahu lagu fasirayo ay tahay mufradaad la isku fasirayo khilaafku ma aha halkaa khilaaf kama taagna buu leeyahy wa fa yajuusu itifaaqan araabicatu masalada afraad oo tawkiidka ku saabsan atawkiidu taqwiyatu madluuli maa dukira wixii horay loo soo sheegay macnihiisii in la xoojiyo wey bilafdin thaanin erey kale lagu xoojiyo markaasuu wuxuu yidhi towkiidku marka waa laba qaybood markii madluulka ereygii hore la xoojinayo laba dariiqaa lagu xoojiyaa imaa bitikraari lafdi oo tawkiid lafdi ah wa imaa bigayri lafdi in lagu tawkiidi lagu xoojiyo oo tawkiidkii macnawihaa tiibuu rabaa inuu kuu sheego fi ima an yu-akada in lagu tawkiidiyey binafsihi isagii laftiisaoo lasuu celceliyey mithla qowlihi calayhi salaatu wasalaam wallahi la aqzuwanna qurayshan halaatan saddex jeer buu ku celceliyay nabigu macnihi hore aad ka helaysaa tikraaru lafdi akhaaka akhaaka ina laa akhan lahu haye ka saacin ila alhijaa'i bigayri silaaxin akhaaka akhaaka waa tikraar ha noqoto macno kale oo min xaysu alicraab caamilkiiyo marka laga hadlaya waa baab laakiin ku celceliskani ereyga la celceliyey taakiid buu faa'ideynayaa marka imaa an yu-akada binafsihi waa tawkiidkii lafdigeed naxwada ku taqiineen waa aw bigayrihi bigayri nafsihi naftiisa iyo lafdigiisa waxaa haddii lagu tawkiidiyo lilmufradi mufrad la tawkiidinayo kaالnafsi wاlcayni wa kilaa wa kiltaa kulu waajmaciina waakhawaatihu intaasoo dhan lagu taakiidiyey ajmaciin akhawaadka waa taqaana soo ma aktac iyo absac iyo kuwii lamidka ahaa aw liljumlati in la tawkiidinayo ka ina iyo anna iyo wixii lamidka lagu tawkiidiyo in macnaha jumlada la tawkiidinayo xuruuftaa iniya la isticmaalo intaaba tawkiid baa laysku yidhaahdaa <coughs> intaa waxaan u malaynayaa wax badan oo war badan uma baahna caawa wa jawaazuhu jawaazuhu maa dukira min atawkiidi taakiidi wataraadufi caqli ahaan inay banaanaato daruuriyun weeye te jawaasku jawaas khilaaf geli kara ma aha sababtoo ah taraaduf iyo ta'kiid lugaadkii dadka inay dhacayaan oo eray eray la macno a jiro kahrada iyo badnideeda iyo tawaaturkeeda marka la eego waa daruuri inay jirto caqligu inuu banaynayo waa daruuri uusan mancinaynin caqliguna uusan iijaabinaynin waa daruuriyaadka ka midta min adaruuriyaat alcaqliya fi اtajwiizi laa fi اliijaabi wاlmanci wa wuquucuhu fi lugaatina inuu dhacayna macluumu waa la wada yaqaan buri marka mar hadday saas tahay badahiyaad weeye hanugu mashquulinin buu ku leeyahy faslun الفصل alkhamis fi ishtiraaك ishtiraagii wa fiihi masaa'il masaa'il buu ka kooban yahay shan mas'alo weeye isagana ishtiraagu isagaa tacriifin doona laakiin ixtijaajkii ihbaatkiisuu ka bilaabay ishtiraagu waa erey macnayo badan leh macaani fara badan baa waxaa ka dhexeeya hal lafdi waa cagsa taraaduf alfaad badan oo isku macno ah bay ahayd taraadufku cagsigeedu muxuu noqonayaa macaani badan oo hal era isku leh hada huwa alishtiraaku saasay munaasabada taraaduf iyo ishtiraak ka dhexaysa laisugu xijisiiyo waa calaaqat alcagsi dideynka mutacaakiseynka istawdiixinaya wey haddaynu hadaba fasalkii hore kaga soo hadalnay hal macno oo erayo badan leh fasalkanna waxaynu kaga hadlay macaani badan oo hal erayna haddii fasalkii hore aynan masaa'il usuuli ah inaga soo gelin ilaa min baabi almucarifaat iyo tawdiixaad maahane halkani dagaal usuuli ah baan dhexda gelaynaa kii caqadiga ahaa maaha <clears throat> dabcan markii kutubta cilmu kalaamka la joogo fasalkani fasaal fususha ictiqaadigu galaa oo macaarig baa ka dhacda alulaa masalada u horeysa ee koowaad fii ithbaatihi inaan sugno wey ishtiraak wuu jiraa inaan caddayno weeye in la caddeeya maxaa loo baahday markii la isku qabsaday ma jira adeer nagala taga haddaba fasal baan u samaynay wuu jiraa baanan qabnaa waa inaan meel saaraa mas'aladaa horta tafriic ah inoo dambeeya kale ishtiraak ma jiraa mise ma jiro awjabahu qowmun qolo way waajibiyeen wuxuu rabaa inuu inoo sheego mu'alifku afar madhabood madhab waxay yidhaahdeen waajib weye wujuud ulishtiraaك qolana waxay yidhaahdeen darafka kala istaageen maxay dhihi lahaayeen marka mamnuuc weeyey dheheen qolana waxay dheheen mamnuucna maaha waajibna mehe waa jaa-is caqlan waa jaa-is haddaba markaan waajib iyo muxaram iyo mamnuuc iyo ka hadlayna sharci maaha caqli baan ka hadlaynaa meesha qolana waxay dhaheen war maya tafsiil baa la gelinaya ama waxay dhaheen caqliga ha baneeya laakiin lam yaqac iyo waqaca muranka ah madhab gaara ah laga dhiga madhabka hore wuxuu yidhi madhab lawel awjabahu waxaa waajibiyey qowmun qowm baa waajibiyey liwajhayni laba arrimood dartood bay la waajibiyeen <coughs> ku saleyeen <coughs> xujadoodu labay ka kooban midda koobaad alawalu wejka hore <clears throat> ana almacaani macaanidu maqsuudka ay dadku inay isu sheegaan ay isfahansiiyaan rabaan hayru mutanaahiyatin ma dhammaato oo macaanidu meelay ku dhammaata ma laha kow wal alfaadu erayadan la isticmaalayana mutanaahiyatun way dhammaataayoo way koobantah erayadu qawaamiis iyo kutubbaaba lagu koobayba macaanidiina tatajadad wa tatagayar wa way fara badan tahay ayib haddii aan nidhaahno macaanidii aan koobnayn erayo kooban aan u qaybinno macaanidaa ka fara badan erayadii markaas barbar dhigta mutanaahi iyo hayru mutanaahi yaa badan haddaan haddaba hayru mutanaahigii u qaybina midkan dhammaanayee tirada koobana haddaanaan koox koox isugu geynin male ekaa ma qaadayaan macaani bilaa alfaadaa soo baxaysa marka waxdaa baail falazima alishtiraaku ana almacaani macaanida hayru mutanaahiyatin ma dhammaanayso way badanta walalfaadu erayaduna mutanaahiyatun way dhammaanaysaa fa idaa wusica haddii la qaybiyo macaanidii macaanidii haddii la qaybiyo alfaaddii loo qaybiyo inay kala badan yihiin lazima alishtiraaku macaanidii qaar inay alfaadda wadaagto isugu timaadaa noqon baa iman haddii alfaadii kun tahay macaanidiina laba kun noqoto haddii la qaybiyo loo qaybiyo so halkii lafdiiba macno ka badan kusoo aadi maayo laazim alishtiraaku marka su-aal baa imanaysa marka <clears throat> alfaadu inay mutanaahiya tahay waxay ku saleeyeen iyagu qawaamistii baa koobtay innagaa niriye iyaga mantiqoodii luqadooda ma aha maxaa caddaynaya qaamuusku inuu koobay kuwa badan in laga tagaa dhici karta soo maha imani marka markaa inay maraan dariiqo ah inay alfaadu kooban tahay inay isbaatiyaan waxaa la yidhi maxaa caddaynaya alfaaddu inay tahay mutalaahiya tahay laftooda waxay alfaaddu waa murakaba min xuruuf maxsuura mutanaahiya wamaa tarakaba min mutanaahin fahuwa mutanaahin waxaa dhammaanaya haddaad isu geygeyso maa tarakaba min xaadiiin fahuwa xaadiiin soo maahin qaacida mutarida ka dhig maa tarakaba min mutanaahin fahuwa mutanaahin hadihi alqaacida idan waxaan nidhi alfaadu waa mutanaahiya liannahaa murakabatun min mutanaahin wa maa kaana mutaraakiban min mutarakiban min mutanaahin fahuwa mutanaahin natiijadu maxay noqotay labada muqadima suqraa iyo kubraa alalfaadu mutanaahiya horta iyadoo lafteeda laba muqadimo natiijadood waay kow tanna macaanidii waa hayru mutanaahiya horey wuxuu inoogu soo maray alfaadda waxaa loo doortay ay iyo ishaarada uga xoog badatay wa xuruufta waa kayfiyaad tacridu linafsi daruuri baa soo maray soo mahay kayfiyaadkan tagayurkooda iyo xaajadii iyo maqsuudkuna ma tira koobna buuri iyo ixsaaska iyo shucuurka dadka halkaa markaa intaad dhegaysataan waxaad leedihiin wallaahi waa gar weeye doodaas warudda waxaa loogu jawaabay bacda tasliimi almuqadimatayni labada muqadimo markaan sallimnaba macaanidu hayru mutanaahiya weeye alfaaduna mutanaahiya weeye markaan nidhaano bianna almaqsuuda maqsuudku bilwadci wadciga looga jeedaayey laftiisu mutanaahin wuu dhammaadaa maqaasida wadcigu cinda wadci tantanaahi idan fayalzam nafsuhu mar hadday maqaasidiina mutanaahiya tahay alfaadiina mutanaahiya tahay mutanaahiya mutanaahi isugee waay wuxuu rabaa inuu ku yihahdo aljawaabu fii maqaamayni alawal cadamu tasliimi lmuqadimatayni waay annaga macaani mut hayru mutanaahiya iyo alfaad mutanaahiya midna ma sallimayno weliba waxaan ku sii dhegaynaa ka dambe wuxuu leeyahay macaanidu waa mghayr mutanaahiya dhahdeen arrintaasi waa baatin macaanidu waa mutanaahiya macaanidu way dhammaanaysaa meelay ku dhammaatee leeda kayf waxay lehen macaanidu waa wax maqsuud oo dadku inay cabiraan rabaan soo ma waxa hayru mutanaahiga ah waxaa un la sawiran karaa wax waxaa un loo qasdi karaa maa yumkinu tasawuruhu wama kaana hayra mutanaahin laa yumkin tasawuruhu wa qasdu hayri mutanaahi wuxuu ka dhigan yahay waxaan la sawiran karin waxaan la sawiran karin in loo qasdana waa muxaal bay yidhahdeen halkaa muran baa ka dhacay horta taa horta soo cadaya dhaheen macaanidu hayra mutanaahiya alfaadu waa mutanaahiyana muran baan ka qabnaa bay dheheen alfaadu kownuhaa murakaba min xuruuf mutanaahiya laa yalzam minhu inay alfaadu mutanaahiya noqoto bidaliil asmaau lacdaad asmaau lacdaad waxay isku raacsan yihiin mutanaahiya maaha marba waxunbaa soo bixiyo kaa waa loo tirinayaa alfaaday murakabada ka tahayna waa mutanaahi bay dheheen taana waad aqbasheen fadala calىa ana tarkiiba min alfaadi mutana xuruufin mutanaahiya laa yalzamu minha tanaahi alfaadi salamna labada muqadimo waan salimnay kasoo qaad maqaamu thaani wey bacda tasliim haddaan kaba dhigsaad dhexdeenba macaani hayr mutanaahiya alfaadina waa mutanaahiya dhaha maqsuudka wadciga loo dejinaya laftiisu waa mutanaahi isaga laftiisu nihaayu leh wuu dhamaanayaa waayo macaanida dadku qasadkii hore wadciga alfaadan markii la dejinayey macaani baa loo dejiyey baad dhahdeen macaanida loo dejiyeyna macaani muse mutasawaray ahayd wixii waadican mutasawar u alfaad u dejinayey wax maxsuuro mutanaahiya iyagana marka wx dhan waa isla mutanaahiya waxaa ishtiraagaad ka sheegaysaan xaa keenaya dad cilada ku sanayseen mid mutanaahi hayr mutanaahi waa wada mutanaahi halkaas wathaani daliilka labaad wejka labaad ana alwujuuda ereyga wujuud lafdiga ah yuطlaqu waxaa lagu iطlaaqaa cala alwaajibi wاlmumkini waajib اlwujuud mid oo allaha waa mawjuud baa la yidhaahdaa wujuud waa lagu iطlaaqaa mid jaa'iz اlwujuud ah mumkin اlwujuud oo makhluuqi ana wujuud waa lagu iطlaaqaa ereygii wujuud isagoo ah baa allahna loo isticmaalaa khalqiga loo isticmaalaa ilaahay wujuudkiisu waa waajib khalqiga wujuudkiisana waa mumkin intaasoo musallam maaha wa wujuudu shayi shayga wujuudkiisuna caynuhu daatadiisii lafteedii way idan wujuudu lwaajibi yakhtalif can wujuudi lmumkini ereyga wujuud labadaba haddii loo isticmaalo xaqiiqada labada wujuudna kala duwan yihiin in wujuudku uu mushtarak bayna alwaajibi walmumkin yahay baa ka cad fadala calaa wujuudi lmushtaraki ayga m bad waa khaa wujuud wey bad waa khaa wujuudu shay caynuhu wey wujuudka waajibkaana waa cayntiisi kana waa cayntii walcaynu mukhtalifa kilaahumaana lafd wujuud baa loo isticmaalay fadala calaa ana alwujuuda maca اkhtilaafi tafaasiilihi inuu lafdigani mushtarak yahay bayna alwaajibi walmumkini idinkaana isticmaala waa kana si dhaha waa kane ama waaqaci hortii nuba yaalla adinkaa isticmaalayo wada qirsane meel ka mar wey kitaabka ka leef maqli jirta meel ka mara waay warudda waxaa looga jawaabay biana alwujuuda wujuudku zaa'idun mushtarakun wax dheeraada ah, qadar canil cayni wujuudka khaarijiga ee cayntaa ah, qadar ka baxsanoo mushtaraga waay lafdu lwujuud waajib iyo mumkin laftooda maaha qadar mushtaraga weeye lafdi mushtaraga maaha qadaray wadaagaan buu tilmaamayaaye lafdii labadii waajibka iyo mumkinku ay soo wada wada wadaagaan ma aha bimacnaa mutawaadi weeye alfaadii mutawaadi aynu ku soo marnay weeye oo macnaha wujuudka insaan marka la yidhaahdo rajul iyo imra'a insaannimadii way wada wadaagaan lafdigani iطlaaqiisa kan lagu iطlaaqay iyo kan lagu iطlaaqa waa mutawaadi bimacnaa lafdi kulli a weeye afraadan soo gashayna mutawaadi ay tahay ee mushtarak maaha wuxuu yidhi wain sullima haddaan sallimna sallamnaa lafdigu mushtarak bayna alwujuudayn inuu yahay fa wuquucuhu inuu dhacay laa yaqtadii keeni mayse wujuubahu inay waajib tahay jiritaankiisa jaa-is inay tahan bay keeni wuquucu wuxuu daliil u yahay jawaaze wujuub daliil uma noqdo lima taquuluuna idan waajib lwuquuc limaada laa taquuluuna jaa-is lwuquuc idan daliil akhasu min aldacwa halkaasuu rabaa inuu yidhaahdo wa axaalahu waxaa manciyey aakharuuna kuwo kale madhabkii labaad wey iyaguna hal cilay ku cileeyeen liannahu ishtiraagu laa yufhimu algarada garadka qofka mutakallimka a fahansiin maayo fa yakuunu mafsadatan buu noqonayaa mafsaduu keenayaa hadduu ereygii mushtarak yahay hal macno ka badanna leeyahay qofka ku khitaabay ee dad kula khitaabay maqsuudkiisii kama cadda mafsadaa ka dhalan mafsadadaasi siyaabo badan bay uga dhalan kartaa imaa in wuxuu uga jeedayba la fahmi waayo oos u baahda tafsiir tafsiir tafsiir u baahda wa imaa in macno kale inuu ujeedo la maleeyo kuu rabayba aan la malayno wuxuu u waday waxaan ahayn la faloo la sameeyo mafsaday keeni loona maleeyay biamrihi bitalabihi in lagu sameeyey in qofkii khitaab hayra mafhuuma la iskula hadlana mafsada waay waa nuqida waxaa lagu buriyey biasmaa'i alajnaasi asmaada ajnaasta waad qirsan tihiin jinsigu magac buu leeyahay afraaddiisana way wada wadaagaan saas darteed maadaama afraaddii ay wadaagaan idina aad qirsan tihiin fa wujuudu asmaa'i lajnaasi yanqudu mancakum tafsiilkiisu waxaa weeye jawaabtaasi asmaa lajnaas baa taalla asmaa lajnaaskan idinka macnihii ereygaad tidhahdeen laa yufhimu lgarada aan ku dabaqno ba horta noo fasara laa yufhimu lgarada waxay uga jeedaan aslan wax macno a ah ma faa'iideynayaa asmaa lajnaasoo akhar min fardin soo gelayaan oo mushtaraga baa taalla haddaad tirahdaan macno tafsiiri ama ah faa'iideynayana laa yamnac min alwadci asmaa ajnaas baa taala marka warkiina meesha ka saara walmukhtaaru madhabka thaalidkaa wey qowlka la doortay raajixa imkaanuhu inay suuragal tahay wey mustaxiilla maaha waajibna maaha waa jaa-is lijawaazi an yaqaca inuu ka dhacaa banaan oo dhici karto caqligu ogolaanayaa min waadicayni laba waadic laba qof kada inay de kala dejiyeenoo waltaba saadii aan soo marnay ay yihiin baa dhici karta macnahan in loo dejiyey qolana u dejiyeen macne ereyga laftiisii qolana macno kale u dejiyeen ereyga laftiisi laba macno loo kala dejiyey baa dhici karta luqatu wadciya istilaaxiya warkiy marka la yidhaahdo bay masaladaas saan soo sheegnay la socon kartaa aw waaxidun baa dejiyey ligaradi libhaami inuu waxba qariyo oo wax maldahuuba u jeedaaba qas buu buu leeyahay oo in wax la ibhaamiyaaba mararka qaarkood halad saxiixa ah xaysu jacala tasriixa markuu ka dhigay inuu wixii caddeeyo sababan uu noqday lilmafsadati tasriixa mararka qaarkood mafsada noqon kara soo lama dhihin waxay dhaheen waxay keenaan abubakar oo nabiga wada alayh salaatu salaam ba waxaa la yih ninkan kula socda waayo rajulun yahdiini sabiil buu yidhi jidkii ugu hanuuninaya isagu jidkii aakhare iyo rabbi ee saxdaa buu ujeedaa iyagana jidkii bay u qaateen tawriyaadkii baa kamid a de mogta baabu tawriyaadki way dhici kartaa in ereygaa looba isticmaalo tajanuban lilmafsada wa oo tasriixu uu mafsado keenayo najaashi bay ka sheegaan in intii la qabsaday oo lagu kacay uu tawriya sameeyeyo intuu waraaq soo qaatay oo shahaadadii iyo ku soo qortay oo uu yiri kan kama tanaasulin ishaaraad noocaas inuu bixiyey eraya saasoo kaloo badan bay shegeen nabiga la yidhi min agga idinku yaa tihiin markii la yidhi naxnu min maain buu yidhi min maain ninkii min maain min maain min maain leeb iskaga dhaqaaqo isaga tegey mimaa inti wuxuu kala garan layahay biyhe biyahee buu kala garan laayahay way dhici kartaa munaasabaad inay timaado ibhaamkaasi inuu maslaxo maqsuuda noqdo intaa waa sallimaysaa baan malaynaya wa wuquucuhu madhab raabicuu ka hadlayaayo <clears throat> wuxuu ku dhacadfan yahay waalmukhtaaru imkaanuhu wa wuquucuhu waalmukhtaaru wuquucuhu waaqic ma yahay bacda aljawaazi qoladii tiri baa iskhilaaftay qoladii tiri almukhtaaru imkaanuhu hal huwa waaqicun am laa bay isu khilaafeen haddana walmukhtaaru wuquucu inuu dhacay weeye waaba litaradudi taradudka isqabqabsiga ku jira fi lmuraadi ulajeedada min alqur'i wanaxwi looga jeedo wa waqaca fi lqur'aanina ugu dhacay alcadiimi midla qowlihi halaathata quru'in waana la isku qabsaday maxaydkii baa mise waa uhriga qur'igana tuhriya xayd baa la yidhaahdaa waleyli idaa cascasa aqbala wa wey aniga cascasa aqbala iyo adbara looga jeedaa labadan mithaal wuxuu ku tilmaamayaa laba macno erayga macnihiisa mushtaraga uu ku yahay laba macnoo mutadaadayna way noqon karaan oo la isku iman karin kalqurui kalqur'i xaydkiiyo duhrigu day isuma iman karaan fii aanin waaxidin mutadaadayn weeyo laguma itlaaqi karo waana masalo tahiir laho inoo iman doonta aharka masaa'ilka soo socda masalada labaadna waleyli idaa casana wuxuu uga jeedaa ishtiraagu khaas kuma aha alfaadda inta badan la isticmaalo xataa alfaad naadira oo isticmaalkeedu qaliil yahay buu ishtiraagku geli karaa sida cascasa cascasa maca qilat isticmaalihaa leyli idaa cascasa aqbala iyo idaa cascasa adbera labadabaa loo isticmaala cascasa aqbala adbera soomaalida maxay u isticmaalaan lakiin somalida maxay dheheen maash ilah yiri weli cascas maqasheen maad maqasheen soor baa loo keenay caanaa lagu daray subagna waa lagu daray sixina barabara cascas bay yeelan soo ma maash ilah yiri weli cascas cascasada soomaaliya marka waleyla cascasa ereyga cascasa waa erey qaliil la isticmaala maca dalika mushtarak buu noqday qur-igu waa lafdi kathiiri la isticmaala wa maca daalika mushtarag buu noqday qorigu haddana waa labadan waa macno laba macno mutadaadeyn aqbala iyo adbara iyo duhri iyo xaylkii taana labaduba way tilmaamayaan inuu yahay ishtiraagu mutadaadeyn noqon karo athaaniyatu masalada labaad mar haddaan meel saarnay oo inuu xataa qur-aankiiba dhacay iyo tafaasiishiisii aan adilo u keennay anahu ishtiraagu khilaafu اlasli waay asalku cadam lishtiraaq waay walidalika lafdigu idaa taradada bayna alishtiraaki waاlinfiraadi xumila cala alinfiraadi baa lagu xambaaraya maxaa yeelay haddaynaan saa dhihin wa ilaa haddaynaan sidaa dhihin lam yufhimuunan fahansiiyeen maca wax macnaa maa lam yustafsar haddaan istifsaar la weydiinin eray kasta oo laba macno loo isticmaali karo ishtiraag buu asal hadduu u yahay uusan khilaaf alasli ahayn keed uga jeeda ilaa la yidhahdo waxba ereyga lagama fahmeenba waaqicuna sidaas maaha laba walam tanaca waxaa mamnuuc noqon lahayd oo meesha kaba bixi lahayd alistidlaalu in la deliishado binusuusi nusuusti ereeyo badan oo macaani hal macno ka badan loo isticmaalaa nusuustii ku jira haddaanaan asalku infiraadka weeye iyo raajixa dhihin erayadii o dhan warkee weeye naskii oo dhanba mutawaqaf cala listidlaali bihi buu noqon lahaa weli waa laba daliil daliilka saddexaad waliannahu ishtiraaguba aqalu ka yar min alinfiraadi bilistiqraa'i istiqraa luqadii markii la dabagalay istiqraa fi luqa markaan ku samaynay erayadaan ishtiraag ku jirin baa ka badan ishtiraag ku jiro kahraduna daliil arujxaan waay rujxaankuna waa asalka waxaan uga jeedna asl bimacna araajixa usuuliyiinta ad ugu tegi doontaa afar daliilka afraad wayatadamanu hadduu hadduu asal noqdo wuxuu kulansanayaa mafsadata asaamici wallaafidi wallaafidi gadaal bay ka iman doontaa waxaan saa ku yidhi inay isku cadfan yihiin inaad fahanto mafsadata laafidi saamici qofkii dhegaysanayee maqlayay mafsaduu ku dhalinayaa mafaasidii buu tiriyey qayb walaafidii buu ku sida ku keenayaa isna faasidiisu gaaru tiriyey labadaa way isku cadfan yihin laafidka waa inoo iman doonaa eh, saamica mafsadadu u keenaya maxay tahay liannahu saamicu rubamaa lam yafham inuusan fahmin baa laga yaabaa midku uga jeeda macaanida wahaaba uuna ka hibaysto istifsaarahu inuu ninkan wax kasii weydiiyo qofkani qof madaxa uu yahay qof waayeela uu yahay qof culamaa uu yahay qof waalida uu yahay uu ka hibaysta inuu wax hadal ku celiyo weydiy weydiiyo way dhici kartaa aw istankafa meesha la joogo uu iskala weynaado uu ceeb u arko wax ma garanayo amaa lagu yihahda hadduu yidhaahdo ni adoo kale hadduu isusaar weydiiyo waxoogay koofiyaddaa kaa dhicin is yidhaahdana mana una fahmin ogow kadibna isagoon fahmin waxaan uu kala kaca meesha waktigiisiiya samcigiisiina hiqal iyo mashaqa ku dhacay walam yastafid shayan waa mafsada aw fahima ama wuxuu fahmay hayra muraadihi muraadi laafidi qofkii ku hadlay siuu u jeeday si aan ahayn ay ka fahmaa dhici karta saamicu oo waxaa ka uu u guuriyo fahamkay khata ahaa ligayrihi dadkii kalena sii gaarsiiyo kuwaana kuwa sii gaarsiiyaan kuwaana kuwa sii gaarsiiyaan fa yu-addii uu gaarsiiyo ina gaarsiiye marka dambe ilaa jahlin cadiimin jahli weyn uu dhasho isagaad ugu koobnaa jahli weyn maahayne ummad buu gaarsiiyey ummaddii ummad bay gaarsiisay ummad jahli weyn baa ka dhashay daa'ifo kabiira min annaasi baa tadliil ku dhacay wallaafidi wayatadamanu mafsadata asaamici wallaafidi kii ku hadlaya laftiisa mafsaday u keeni isaga <laughs> maxay ugu keenaysaa garx uga jeeday liannahu isaga qad yuxwijuhu inuu baahyaa laga yaabaa ila alcabathi ciyaar erey markuu ku hadlo ereygiina macno gaara ah aan laga fahmaynin in la yidhahdo wax ciyaaraya weeye inay gaadhsiisaa laga yaabaa kow aw yu-addii inuu gaadhsiiyo ila idraari aydan dhibna inuu ugu daraa laga yaabaa markii intuu ku hadla u fasir yidhaahdo kanna u fasir kanna u fasir soo dhib iyo xiiqitaan maaha ku rafaadoo ku xiiqaa laga yaaba aw yuctamida inuu cuskado saamicii fahmahu fahamkiisa isagu suu u fahmay buu cuskaday aw yactamida laafidu dheh ninkii ku hadla inuu ictimaado oo isku kalsoonaado fahmahu saamicaa ku fahmay ninkani si fiican buu kuu fahmay oo fa yadica garaduhu ujeedadiisa ay lunta kana uusan si fiican u fahmin waxaa laga yaabaa inuu is yidhaahdo ninkani waa ku fahmay kana si fiican u fahmin marka ujeedaduu rabay iyo dadku wax fahansiiye uusan gaarin oo fa yakuuna uu noqdo danigu maleeyey in la fahmay marjuuxan mid lagaga xoog badan yahay intaasoo dhan markaan eegno ishtiraaku khilaafu lasli waaye intaasoo war a waxaan u daldalayni ilaan dhahno ishtiraaku khilaafu اlasli waay dee maxaa caddaynaya markaad tiraahda nin soo taagan almar mar walba waxaan sawiranaynaa annaga nin waxaad u sheegtoo muran qabo waxalaala waxaad dhahdaba maxaa caddaynaya wey hebel baa yiri iyo waa nin culimada ka dhegaysiya meesha ma taal waxaa tiri maxaa caddaynaya saasaa tiri haddii saa la dhahana waa inaan wax walba inaan caddeeyo wixii iga soo geli lahaana iska awdo murankaigu iman lahaay oo dhanna ka jawaabo qaabkaasaaba asal iyo ku dhaqmayaaba cashirada markaan kitaabkaan qorayna saa samaynayno marka cidna ima hortaagna markaan qorayo laakiin dagaal nin akhriyi doona baan ku jiraa ina dhegeysan doono markii lagu dul akriyo athalithatu masalada saddexaad mafhuuma almushtaraki mushtaraga labadiisa macno ee uu leeyahay tusaale ahaan imaa an imaa yatabaayana inay kala fog yihiinoo ay did isu yihiin oon isu iman karin kalqur'i sida qur'igii lituhri waalxaydi hadda ma fahanteen mithaalkii haddaay aw yatawaasala laba macnooo kulmi karoo israaci karaa yihiin labadaa midun wey laba macnoo mutabaayina inay yihiin kaljawni lilabyadi waalaswadi ereyga aljawn abyad iyo aswadba waa la yidhaahdaa alqur'una xayd iyo tuhri waa la yidhahda waa laba macnoo mutabaayin isu iman karin marar badan waxaad arkaysaa erey loo isticmaalayo <clears throat> ereyga ashrafa cala alwaadi buu ku dhaadhacay wey cala jabelina wuu fuulay waay u fuulay u dhaadhacay isagoo la isticmaalaya arkaysa saa darteed bay erayo waxay jiraan luqada kutub gaara ay ka qoreen al aldaad la yidhaahdo erey laba macno oo isudid ah loo isticmaalayo aw yatawaasala inay xidhiidhaan oo labada macno israacaan fa yakuunu axaduhumaa wuxuu noqonaya tawaasulkiibaa laba suura noqonaya imaa juz iyo kulli inay isu yihiin misa laazim iyo malzuum inay isu noqdaan halkaasuu rabaa inuu ku yihahdo fayakunu axaduhumaa fayakuna u haada axaduma midkood juzan lilaakhari uu noqdo kalmumkini lafdiga mumkin ee loo isticmaalaa lilcaami imkaanka caamkaa iyo walkhaasi imkaanka khaaska waan fasiri doonaaye aw laaziman lahu inuu macnuhu macnaha kale laazim u noqdo kashamsi oo loo isticmaalaa lilkowkabi kowkabka iyo wadowihi iftiinkiisa iftiinkana shamsi waa la yidhahdaa kowkabna waa loo isticmaalaa waana mutalaazimeyn labada macno labada macnoo horena kulligii juzi bay isu yihiin <clears throat> masalatu alimkaan almumkinu lilcaami waalkhaasi wuxuu u jeedaa mumkinka khaaska ah oo waxa jaayiska yidhaahdaan jaayis tarafayn jaa-izu lwuquuci wa cadamulwuquuc ay dhahaan waxayna uga jeedaan iyagu markay kuu tacriifinayaan wax balaayo oo mucaqad ay kaaga dhigayaan waxay ku leeyihin inaad labada darafaynka ee ijaabkii iyo mancigiiba ahaa aada salbiga ka saarto laa yamtanicu iyo laa yajibu labadaba ka saar yumkin wa yumkin ku bedel labadaas ama aad tiraahdaa laa mumtanic walaa waajib muxuu yahy laa mumtanic walaa waajib waa jaa'iz mumtanicna ma aha waajibna ma aha waa jaa-iski shayga jaa-iska caqliga ah baa imkaan alkhaas looga jeedaa لأnنه laa yلزmhu daka الطرف walaa daka الطرف haddii uu labadaa midkood yahay ama waajib yahay ama mumtanic yahayna imkaan اlcaam bay u yaqaanaan almumkin اlcaam lilcaami wاlkhaasi qaar waxay yidhahdeen may mumkin ilcaamka waa waajibka waajib اlwujuudka ah iyo jaa'iz اlwujuudka marka laga hadlaayo waajibku waa mumkin caam ah leanna labadii darafee laga sahlbinayo laga saaraya mid baa mid loo baaqi yeelay innaga intaa usuulka ku jirnaay wax badan inagama khusayn doono qaybtaa qaybtana khusaysa ma ahaan doonto alraabicatu midda afraad jawaza ashaaficiyu waalqaadiyaani baaqilaani iyo qaadi cabdiljabbaari almuctasiri ashaafici wa abuu caliyin aljubaayi isna muctasilada ka midka ahaa waxay baneeyeen icmaal almushtarak mushtaraga in lagu camal siiyo oo lagu dabaqo fii jamiici mafhuumaatihi macaanidii uu laga fahmayay oo dhan hayri lmutadaadati ta iska hor imanaysa laakiin aan ahayn noocii qur iyo duhri iyo jawnka abyad iyo aswadka ah marka laga tago macaanida qeybta mutawaasilada ah in lagu wada xambaaray baneeyeen musanifka iyo ibnulxaajib iyana madhabkaasay qabaan waxayna ku cileeyeen liannahu ashbaha bilcumuumi bay dheheen wuxuu dhinaca ka shabahaa cumuumka fi dalaalati alaa afraadi wa manacahu waxaa diiday madhabka koowaad waa kaa madhabka labaad waxaa weeye wa manacahu waxaa diiday abu haashimin almuctazili oo abu cali aljubai wiilkiisii ahaa wاlkarkhi min alxanafiyati wاlbasri abulxuseyn albasri axad aimati اlmuctazila waa shaaficiyana way dhahaan walimaamu fakhridiin الraazi intaasina way diideen madhabka haalidkaa waa tafsiil uu inoo iman doonaa labadan madhab baa isqabsatay marka adilatu lmadhabayni buu galay adilat lmadhab alawal tajwiiska ahaa buu geli adilat lmadhab athaaniya maanic ahaana kaasuu u gudbi doonaa wuxuu yihi lanaa waxaa noo daliila annagu haddaan jawaaz nidhi alwuquuc inay dhacday fii qowlihi tacaala ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy wasalaatu min allahi makfiratun wey wa min gayrihi oo malaa'igtiana istikfaarun waaye makfiro iyo istikfaar dembi dhaaf dalab malaa'ig baa iskale wuri ilahay wuu dhaafaa ilahayna makfir yel malaigtu makfiro ma leh ilahayna istikfaar buu dalbay lama dhihi kara dee ilaahay makfiruu leeyahay makfiro iyo istikfaar baa lafdigii yusalluuna loo wada isticmaalay idan wuquucu mushtaragii limacnayeyhi loo wada isticmaalo lafdigana ay ku sugan tahay makfiradii iyo istikfaartii kow qiila waxaa la yidhi nimankii doodayay muranka waaka addamiiru damiirka yusaluuna ku jiray waawul jamaacada ah mutacadidun wey fa yatacadadu lficlu wuu tacadudaya in allaha yusalii walmalaaikatu tusalii bay ka dhigan tahay <clears throat> idan <clears throat> wuu tacaduday bay macnan ka dhigan tahay qulnaa waxaan idhi yatacadadu macnan haa laa lafdan laakiin lafdi mutacadida ma aha wa huwa lmuddaca annagu waxaan sheeganaynayba weeyabe annagu waxaan lahayn lafdigoon mutacadid ahayn macaanihu mutacadid wuu noqon karaa wax lafdigoo meeshan tacaduday damiir laba goor la qorayna ma yaallo lagu dhawaaqay tacadudku wuu jiraa min xaysu almacnaa lakiin min xaysu lafdi tacadud ma jiro lafdi keliya iyo macno mutacadidana waa waxaan sheegayna annagu daliilka labaad wa fii qowlihi tacaala alam tara ana allaha yasjudu lahu man fi الsamaawaati waman fi اlard wالshamsu wاlqamaru wاlnujuumu wاljibaalu wاshajaru wاddawaab wa kathiiru min annaasi halkaa sujuudda wa kathiiru min annaasina wadcu ljabha wey sujuudda inta ka horeysana khuduuc wey sujuuddii oo laba macno leh bimacna alkhuduuc wa bimacnaa wadci ljabha baa lafdiga yasjudu loo wada isticmaalay wa ilaa haddii tan insaanka badan looga jeedo khuduuc kathiiru min annaasi in lagu taksiisiya wax macnaa ma yeelateen faataksiisu daliilun calaa ana almuraada kathiiru min annaasi sujuuda la sheegaya wadcu ljabha inay tahy wa kathiirun xaqa caleyhi alcadaabu sujuudi bay diideen wey khuduucii caamka aha ee kownku khuduucay ashamsu walqamaru la yihi taasde waa macuudiyada caamka ahayd ma bayna diidin fadalla haada calaa ana qowlahu yasjudu lilmacnayayni maratan waaxidatan loo isticmaalay wa hada isticmaalu lmushtaraki fii macnayayhi inta waa alfaxi sooma qiila waxaa la yidhi xarfu lcaطfi xarfu cadafkani bimathaabati alcaamili caamil lasoo celceliyey buu ka dhigan yahay mabsabaati waman fi lardi waashamsu waalqamaru tikraaru lcaamil bay ka dhigan tahay saa darteed ereygii sasjudu waa wada qadaran saas darteed ma jira mushtarak labada isticmaalay waa mukarar inuu mukrar yahayna xarfu xarfu cadafkana tusaya qulnaa waxaa nidhi in sullima haddii hadalka xataa laydinka aqbalo fa bimathaabatihi bicaynihi isagii oo soo noqnoqda inbay noqon huwa baatilun macnahana ma asaxayo ma asax wuxu uhi in sullima waxaa ku qadaran laa nasallim lianna nuxaadu waxay yidhaahdeen xarfulcadafkani wuxuu faa'iideeyaa kan dambe inuu kii hore caamilkiisii ku xidho oo ciraaban wa xukman la wadaago soo saas ma hayn caamil baa mukarara meesha adeermaba taalla way mar hadday saas tahay muqadimadiina hore laa nusalli sallamna yasjududii soo celceli marka yasjududan soo noqonaysa ma tii hore macnaheedii lafteediiba mise waa mid cusub hadalkiina wuxuu keenayaa cadafku yasjududii baa soo noqnoqonaysaa nafsulmacnaa wahuwa baatilun liannahu yaqtadii wayasjudu kathiiru min annaasi bimacna alkhuducta walaa yasixu huna bidaliili takhsiis fadalla calaa ana yasjuduna laba macno in loo isticmaalay qiila waxaa la yidhi ictiraadkan alla keenay yaxtamilu waxaa suuragal ah wadcuhu yasjudu iyo lafdigan in loo dejiyeyba lilmajmuuci aydan isku duubnaantaa loo dejiyey inay intaasoo isku duuban yihiin iyo sujuudaha isku jira baa loo dejiyey haddii la kala qaadqaadi lahaa khuduuc keligeedna sujuud lama dheheen wadcu jabha keligeedna sujuud lama dheheen laakiin labadaba markay wada socdeen baaba yesjudu la yidhaahdaa keliya isku duubnidaasa yesjudu u degantah iyagoo kala afraada uma deganaateen waxaa qulnaa waxaan idhi bu idhi fal icmaalu camcalsiintu markaa filbacdi baa lagu camalsiiyey qulnaa waxaa niri buu ihi fayakuunu lmajmuucu kulli waxay wada ahaan ama wuxuu u jeedaa yasjudu majmuuca loo dejiyey yasjudu markaad aragtaba khuduuciyo wadculjabhay noqon oo wada socda yasjudu lahu man fi samaawaati marka wuxu ley saas ma dhahdeen haa ku dabaq marka man fi samaawaati man fi lard washamsu qoraxdu way khuduucdaa wejiga dhulkay dhigtaa waalqamaru uu khuduucaa dayaxa wejiga dhulku dhigaa washajaru wejiga dhulka dhigtaa ku dar yadana saasay noqon buuhi fa yakuunu lmajmuucu wuxuu noqon musnadan mid loo tiiriyey ilaa kulli waaxid mid kastoona laisku cadfaya huwa baatil hedi aw qorax wajee dhulka dhigaysa yadax wajee dhulka xagtu arteen ixtaja wuxuu daliishaday almaanicu ninkii diidanaana biannahu shaaniya lam yudac alwaadicu hadduusan dejinin lilmajmuuci majrayadan oo dhan hadduusan u dejinin lam yajuuz isticmaaluhu fiihi uma banaana isticmaalku farcun can ilwadci hadduusan waadicii dejiyey luqadan in loo wada isticmaala u dejinin in loo wada isticmaala dee banaanaan mayso inti waxay ka keenaysaan kanna taasuu u dejiyey kanna taasuu u dejiyey labadii waadic baa iltibaas galaad dhahdeen labadii macnaan aragnay kii markaan isticmaalayno isticmaalkeennu wuxuu ku binaysan yahay wadcigii iyagoo wada jirana looma dejinin keli kelin aanu isticmaallo mayn saa darteed wadawedajir uguma isticmaali karno qulnaa waxaan idhi lima laa yakfi lwadcu maxaynan ugu fillaynan u bannaanayn ay ku filaato inuu dejintu likulli waaxidin in loo dejiyey lilisticmaali in loo isticmaala filjamiici dhammaan kanna gaar baa loogu dejiyey kanna gaarba kanna gaar baa loogu dejiyey laakiin qasadku wuxuu ahaa in loo wada isticmaalay maxaa diidaya oon erey walbaba markaa fii maa wudica lahu aan u isticmaalnay wa min almaaniciina madhab saddexaad waa ka marka waxaa ka mid a man jawaza qod dad baneeyey fi ljamci duuna almufradi wasalbi nafyiga duna duuna alihbaati walfarqu kala qaadkuna daciifun waay madhab buu inoo keenay halkan madhabkaas wuxuu leeyahay xaalad qolo waxay yidhahdeen laba firqa weeye madhabka lafti tafsiilka qolo waxay yidhahdeen fi ljamci wuu ku banaan yahay laakiin filmufradaad kuma bannaana limaada maadan jamcigu waa ticdaad iyo kahraa laga hadlayaa marka macaani badan in la isticmaalo dhib ma leh mufradkana hal shay baa laga hadlayaa in wax badan la ysu keeno munaasab uma aha wuxuu yihi walfarqu daciifun maa wajhu dacfi wuxuu yidhi jamacan aad arkayso fardi min nooc waaxidoo la ticdaadiyoo la soo celceliyey wey in macaani kala duwan loo isticmaalo waxba kusoo kordhin maayo nafsa ciladii mufradkaad u diidanun baa taagan wtidad macnaa min nooc waaxid weeyaan bui jamc jamaca markaan nidhaahno intaan laysku jamciyo so iyagii un maaha mise wax kalaa jamci soo geli iyagii un baa tiradooda la badiyey halkii aad mufrad diidaneyd mufradkii un min nawcihi tiradii la badiyey jugjug meeshaadi joog weyaan macaani kale oo anagu mufradkan ka duwan soo gashaan ka hadlaynaa jamcii macaani ka duwan baa soo gelaysa waa nafs mushkila baa ka tagan calaa qolo waxay dhaheen fi nafyi bay banaantay lianna nakirata fi siyaaqi nafyi tacum lakin fi xaalat alihbaat cumum ma faa'idaysto wuxuu yihi walfarqu daciifun fi nafyi alihbaat lianna adigu waxaad qabtaayood nafyiga asalba masaladaada ku salaysay ereygan mushtaraga ah marka la isticmaalayo xataa fi lihbaat horta fi lihbaati adiga agtaada madluuladoo dhan ma tusay hal madluul buu ku tusaa nafyiguna farcun can alihbaat nafyigu wuxuu nafiyaa maa kaana madluuna calayhi bilihbaat buu nafiyaa aslan ihbaatka madluulkiisu mufrad buu ha agtaada nafyigiina buu agtaada noqon marka asalkaagi baad naqdinaysaa asalkaagi jugjug meeshaas joogwey alkhaami wa shaafici waxaa radi alla anhu waxa laga soo goriyey iyo walqaadi abubakr albaaqilaani alwujuuba inay waajib tahay xamli lmushtaraki calaa mafhuumaatihi hayr almutadaadati xaysu laa qariinata markaynan jirin markayna qariino mancinaysa jirin ama waajibinaysa in lagu xambaaro in lagu xambaaraan waajib ka dhigana ixtiyaatan ixtiyaatan lilmacnaa maayo maxaa yeelay haddaanaan waajibinin laba midun bay noqon inaan nidhaahno way u siman yihiin midnana kuma xambaari karaan dhahan maadaama ay u siman yihiin daliilka rajaxana ma hayno midna ku xambaari tactiilu nasi baa ka dhalan waima ha u sinaadeene mid baan isaga xambaarayna inaad dhahdo oo tarjiix hayru murajax ka dhacdo tactiilu nasi lama ogola tarjiix hayru murajaxna maqbuul caqlan maaha maxaa soo haray naska in la tactiiliyo iyo in lagu camalfalo macayn wax mar ayuhuma axwatu ictiyaatan waan ku wada xambaaraynaa dhe marka alkhaamisatu masala shanaad almushtaraku mushtarak in tajarada can ilqariinati hadduu ka dharxelo fa mujmalun weeye wain qurina bihi qariina haddii lala xiriiriyo bi hadii lala xiriyo maa yuujibu wax waajibiya ictibaara waaxidin hal mid in la ictibaariyo macaanidii kamida tacayana kaasaa caynooyi bidaliili qariinati aw akthara ama hal macno ka badan qariino tilmaamaysaa soo baxday fakadaa macaanidii qariinada caynoobaysa cinda man yujawizu ninkii banaynaya agtiisa alicmaali lagu camal siiyo fii macnayan wax ka badan macaanidii mushtaragaha lagu xambaaraa kii lahaa hal macno ka badan hadday timaado in lagu wada xambaaro u banaynaya kii diidanana waa diidayaa wey wa cinda almaanicina mujmalun wey aw qariinada ama qariinadu waxay ku tustay aw dallat alqariinatu calaa ilgaai lbacdi macaanidii qaar in la ilgeeyo meesha lagaba saaro bay qariinada ku tustay macnahan mushtarag buu ahaa dallat alqariinatu calaa nafyi bacdi almacaani linaqul alqur'u maxaa nidhin mushtarag okay nabigu gabadh buu ku yiri daci salaata ayaama aqra'ik salaada ka tegitaankeeda qaliinada markii la sheego labadii macna yaa meesha ka baxay bidaliil lamid baa meesha ka baxay fatacayana tacyiinku imaa in la tacyiniya kanaa loo jeedaa lagu yihaahdo iyo kii munaafiskaa ah in la ilqeeyo aw ilqaa'i lbacdi fayanxasiru lmuraad wuxuu ku soo urursamayaa fi lbaaqi inta soo hadhay aw ilkul kullibaabaa la ilqeeyey xaqiiqadii ahayd qariina tulqi kullabaa timid fa yuxmalu cala almajaazi waa lagu xambaarayaa ayb majaaz hadduu yimaado ha lagu xambaaro baabkiisi maynaan gaarine hadduu hal majaaz yahay waan garannay dhowr majaaz hadday soo baxaan fa in tacaaradat majaazidii hadday istacaarudaan xumila waa lagu xambaari cala araajixi majaazka raajixa huwa isagu waa lagu xambaari majaazaadkiibaa maraatib ah bidaatihim majaazaadku bimuqtada alcalaaqati hadday ku kala xoog bataan aqwaaha baa lagu xambaari fain istawad martabatu istawad hadday sinaatana asalkii xaqiiqada majaazaadkan kala duwan xaqaaiqoodii ma kala xoog badnaayeen baa loo noqon ow asluhu iyaga ka majaazahadan hadday u sinmaan xaqaa'iqdoodiina kala xoog badnayd asalkiisii xaqiiqaday kay xoog badnayd baa faraciisuna xoog badnaanaya furuucdan haddaan si kale u tarjiixi weyno asalkooda suu kale xoog badnaa waan ugu noqonaynaa wa in tasaawaya wax walba haddeen ugu sinmaan asalka loo xoog badna majaazaadka iyana ma xoog badna aw tarajaxa axaduhumaa ama midkood baa isaga majaaz ahaan xoog badan wa aslu laakhari ka kalena asalkiisaa xoog badan ilan xoog badnidii isagaa mar baa la fiirin asalka mar baa la firin baan idhi hadday labadiiba israacaan ama midka intay sinmaan mid midna mid ku xoog batan la geray haddii mid baa majaaznimo u xoog badan midna asal ahaan buu u xoog badan yahay fa mujmalun wey baabulmujmal baan gelinaynaa isagana waayo kana dhinacan gar ku kan dhinacan gar ku marka masalada masaladii tacaarud lmajaazaat laakiin si sibiqay nagu soo gashay baabulxaqiiqa walmajaaz masalada aad ugama hadli doono leanna mabxadkan mabaaxitii usuuliga ahayd maahay tawasuca intaa la egna waa uun dalaalaadka hadhow saamayn ku yeelata laakiin fannigeeda in loogu noqday ku fiican tahayo wixii tabsiidkiisi iyo adiladiisi iyo amhiladiisi aad ku fahmayso laakiin intaa un hal masale aad ka baratayoo majaazaadka marka la kala tarjiixinayo mujarad majaaska kee xoog badan la dhihi maayo asalkiisii xaqiiqada ahaa xaqaa'iqdii usuusha majaazaadka istacaarudee mushtaragii mushtaragii aktar min macnuu leehay macnahan xaqiiqiya majaaz buu leyahy macnahanna xaqiiqiya majaaz buu leyahy macnahan xaqiiqiya majaaz buu leyahy xaqaa'iqdii oo dhan baa meesha ka baxday majaazaadka marka laga tarjiixinayo quwat lmajaaz bidaati wa quwat lxaqaa'iqi bidaatiha labada asal hadday is wada waafaqaan hal meel isku waafaqaanna kaasaa ah xoog badan hadday sinmaan mid midna mid ku xoog badana ah, kaas hadday iskhilaafsadaanna mujmalun waayo